alxamdu lilaah rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed qaala almu'alifu raximahu allah alqaacidatu alhaaminatu cashra tanna waa qaacidadii siddeed iyo tobnaad tudmanu almisliyaatu bimidliha waalmutaqawimaatu biqiimatiha ashyaada misli iyo wax u dhigma leh ama shay la mida leh waxaa lagu qaandhabaa mid la mida waalmutaqawimaatu ashyaada qiimaha lena waxaa lagu qaandhabaa ee aan misli lahayn biqiimatihaa qiimaheedaa lagu qaandhabaa xoolaha marka la qaandhabaayo wixii la itlaafiyo waxay ahlucilmigu u qaybiyaan laba qaybood misli iyo mutaqawim bay u qaybiyaan misli waxay u jeedaan shay shay la mida leh shaygaa la midka uu leeyahay laftiisoo kalea lagu qaandhabaya shaygaasi shayga la midka ah ee uu leeyahay ee misliga la'ah cayntiisaa lagu qaandhabaya ashyaada qaarkoodna misli ma laha oo shay kaloo u dhigmoo la midii ma jiro laakiin qiimahoodaa markaa lagu qaandhabaya ashyaadaasuna qiimay leeyihin oo qiimaha lagu qaandhabaya haddaba misli maxaa lagu tacriifinaya mutaqawimse maxaa lagu tacriifinaya culammada badankoodu waxay tilmaamaan misligu inuu yahay laba nooc wixii makiila ee kayl la beego ama la galaameeyo ee qiyaas lagu beego leh iyo wixii mawsuune la miisaamo labadaa nooc baa misliya bay yidhahdeen waa siday agharka ama culammada badankooda ay tilmaamaan mutaqawimaadkuna waxay noqonayaan wixii labadaa noqon waayaa mutaqawim bay noqonayaan oo qiimaa loo eegaa shaygu ma ahaayey wax qiyaas lagu beego leh sida in la galaameeyo ama la saaceeyo saac lagu markaa la dardaro ama la galaameeyo ashyaada la midka ama shay la miisaamo u yaho kefada la saaro oo wasni mucayana la garanaayo waa intaasoo rodol waa intaasoo kiilo wasni buu leeyihi labadaa nooc wixii ah mithli baa la yidhaahdaa oo intii in la mida lagu qaandhabayaa haddii konton kiilo ay ahayd kontonkii kiilo kontonkii kiilo kiilooyo noociisa abaa lagu qaandhabaya haddii intaasoo galaan ahayd intii galaan oo noocaasaa lagu qaandhabay mutaqawimaadkuna waa wixii labadaa noqon waaya misli misli wixii noqon waaya bimacnaa waxa weeye makiil ama mawsuun noqon waaya ayaa mutaqawim la yidhaahdaa oo waxaa si wax la beego oo la galaameeyo haddaanu ahayn ama wax la miisaamo aanu ahayn kii mid la mida laguma qaandhabee waxaa lagu qaandhabaa qiimaha uu joogo oo waa maxay qiimihiisu baa la yidhaha kaasi waa qowl qowl labaad wuxuu leeyahay oo ahlucilmiga qaarkood ku tageen misli waxaa la yidhaahdaa wixii mawsuuna ama makiila ama macduud ah saddex mid baa la yidhahdaa waa inuu shaygaasi makiil yahay oo la galaameeya ama mawsuun yahay oo la miisaamaa ama macduud yahay oo la tiriyaa saddexdaasna waxaa lagu qaandhabaa misli bay noqonayaane misli baa lagu qaandhabaa kii mid la mida macduudkiina cadadkii cadad la mida saddex markaysagaa bakeeri haddaad jebiso saddex bakeeri oo noocii baad keeni bacdu ahlicilmi waa ka sii yaro badiyeen oo waxay yidhaahdeen misli waxaa la yidhaahdaa shay kasta oo shay shabbaha oo la mida leh ama shay muqaarib oo dhadhoweynaya leh marka intii waa soo gelayaan waana dhici kartaa wax kale inay raacaan qowlka uu shiikhu arjaxay ibnu cuthaymiinna uu ku raacay tacliiqaadkiisa iyo mawaadic kaleba shaygii mithli ama shabiih ama muqaarib leh waa inuu mithli yahay walow makiil iyo mawsuun bayaanu ahaanin qowlkaas ayaa saxiixa waxaana u daliila adillo nusuus baa u daliila iyo tacliil mid walba nusuusi daliil u taho waxaa ka mid xadiidkii nabiga sala allahu alayh wasalam ee muslim saxiixa ku soo wariyey istaqrada baciiran wa araada radda badalihi falam yajid faqadaa khayran minhu oo nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu daynsaday tulud geela oo tuluddaa tulud la mida inuu ku qaandhabo ayuu ku daynsaday tii mid la mida oo da'deedii ahoo sidii oo kale a ah markuu waayeyna mid ka wanaagsan oo ka doorroon buu ku qaandhabay marka dee xoolihii inay misli yihiin ba halkaa ka muuqata waa xadiiskaa saxiixu tilmaamaya waxaa kaloo ka mida oori ama zawjo zawjaadkii rasuulka sala allahu alayh wasalam ka mida ummahaatulmu'miniinka ka mida ayaa waxay ka jebisay xeedho dangaladeed leedahay bay jebisay oo isagoo nebigu sala allahu alayh wasalam jooga guri guryihiisa ka mid ah ayaa gabadh kaloo zawjaadkiisii ka mid a ayaa xeedho ay cunto ku sidoo ayaa gurigii gabadha kale nebiga ugu keentay sala allahu alay wasalam gabadhii kalaa ka masayrtay maxay gurigeyga ugu keenaysaa dabad xeedhadiiba way jebisay cuntadiina way daadisay nebigu sala allahu alayhi wasalam waxau yidhi iqtasii darfan midla darfik ka qisaaso oo ka qaado weel weelkaagaa la mida yacni xeedho xeedhadaadii la mida beddel ahaan uga qaado axmed baana musnadka ku soo wariyey riwaayadaas lafdi kale wuxuu sheegayaa طacaamun ka طacaamiha wa inaa'un ka inaa'iha imaam axmed iyo abu daawuud iyo nasaa'i baa soo wariyey alcallaamat alalbaanina waa saxiixiyey wa hayruh axaadiistaasi waxay ku tusinaysaa mar haddii cuntadii nebigu ku qaandhabay cunto la mida oo uu amray insaan lagu qaandhabo oo uu nebigu amray sala allahu alayh wasalam xeedhadiina xeedho la mida in lagu qaandhabo inay xeedhadu misli tahay oo mutaqawim aynay ahayn ma odhan nebigu qiime ku qaandhab oo qiimaheedii iska bixi ee wuxuu idhi xeedho xeedhadii la mida ka qaado markaa weelku inuu yahay mithli ayaa axaadiistaasina ku tusinaysa in badanoo ahlucilmiga ka midi waxay leeyihiin xeedhooyinka iyo weelalka iyo ashyaada noocaasoo kale ah waxaa lagu qaandhabayaa qiime kii mid la mida laguma qaandhabayo laakiin hada mukhaalif lilxadiis taasi waxay khilaafsan tahay xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam marka nusuustu way ku tusinaysaa tacriifka hore in laga saxan yaho tacriifka dambe ka saxan yahay tacliilkuna waa ku tusinayaa oo tacliilku wuxuu ku tusinayaa raashinkii la beegaayey ee la galaamaynaayey in makiilka iyo makiilka labada raashinee la galaamaynayaa shabbahaadda isshabbahaana isku mid yihiin ayaa xagga shabaha mayaga u dhowaansha badan iyo mislinimada mise labadan fujaane la soo sameeyey yacni isku nooca u samaysan waa laba bakeeri oo isku si u samaysan waa laba marka waxa weeye markaa bilaale oo isku si u samaysan waa laba koob oo isku si u samaysan waa laba bilaydh oo isku si u samaysan innaba waxba kuma kala duwana tacliilka markaad ka eegto min xaysu alcaqli waxaad garanaysaa mislinimada iyo mushaabihinimada inuu markaa weelkani u dhowaansho badan yahay markaa nusuusta iyo tacliilka mid waliba wuxuu ku tusinayaa in waxa weeye weelkii lagu qaandhabayo mid la mida wuxuu sheikhu yidhi walxadiiثaani saxiixaani walianna adamaana bishabiihi wاlmuqaarib yajmacu اlamrayni alqiimata wa xusuula maqsuudi saaxibih tacliilka isagu wuxuu u dhigay sheikhu qaandhowga shaygii shay la mida ama ku dhow lagu qaandhabayo wuxuu kulminayaa qiimihii waa kulminayaa oo qiimihii waa ku jiraa oo labadan shay waa isku qiime labadan weel ee isku nooca ee isku si u samaysan ee isle'eg waa isku qiime marka qiimihii waa ku sugan yahy wa xusuulu maqsuudi saaxibi ruuxani wuxuu doonayey weelka lahaa inuu u xasilaana waa ku sugan tahay oo haddii qiimihii la siiyo dee waa inuu baadi doontaayoo isagu raadiyaa si uu shaygii shay la mida u soo iibsado laakiin haddii la yidhaahdo dalabku wuxuu saaran yahay mar haddii la heli karo aan laga quusannin ruuxii jebiyaa markaa doonistu saarantay adigu raadiyo ii keen dhibtii waa laga furanayaa ruuxii markaa waxa weeye lahaa marka loo keenana isla markiiba adeeggii waa ku qabsanaya uga baahnaa wa cala alqawlayni faman atlafa maalan ligayrihi fain kaana misliyan damirahu bimilihi wain kaana mutaqawiman daminahu biqiimatihi yowma talafih labada qowl kii lagu socdaba kii itlaafiye ama baabbi'iyo xoolo cid kale u sugnaaday maalkaa uu baabbi'iyey hadduu misli yahay oo shay la misliyoo la mida uu leeyahay wuxuu ku qaandhabayaa shaygii shay la mida haddii shay la misliya aanu lahayn ee uu mutaqawim yahayna qiimihiisuu ku qaandhabayaa haddaba sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa qiimaha waxaa lagu qaandhabayaa maalinta shaygaasi baaba'ay maalintii telafku ku dhacay qiimaha uu joogay baa lagu qaandhabayay qiimahaasi ama ha sarreeyo ama ha hooseeyo hadduu shay waa hore iibsaday oo qiimo jaban ku iibsaday eedna shaygii qaaligaroobo misli haddaanu ahayna mutaqawim yahay marka la yahaa qaandhow qiimaha maalintuu baabi'iyey ama itlaafiyey uu joogu ku qaandhabaya walow haba ka badnaato qiimuhu siistay cagsiguna waa saasii leeg sidaa lidkeeduna waa la mid oo shaybuu wuxuu siistay qiimo fara badan dabeedna shaygii baa fara batay dabeedna waa jabay waayo qaacidada iqtisaadku maxay tahay maa caza khala wamaa kasura rakhas waa qaacidatu liqtisaad marka horeba shaygu hadduu yaraado qaaluu noqdaa shaygu hadduu fara batana waa jabaa shaygu hadduu farabatana waa jabaa ashyaadu waa wada nooca maalinta sayladda xooluhu yar yihiin dee adhigu waa kacayaa soo ma maalintay yidhahdaan dhiidhi bay noqotay ya adhigii baa iska soo daba dhacay maalintuu adhigu farabato maalintaana waa jabaya ashyaada kalena waa caynkaas dahabku wuxuu qaali u yahay nudrada uu naadirka yahay dheemantu waxay qaali u tahay nudrada ay naadirka tahay haddii dahabku sida ciidda dhulka u ooli lahaa wuxuu noqon lahaa talaata bayseyn doolarku maalintu suuqa ku soo bato oo ama adhiga aad loo ibsado aad loosoo soo markaa yacni kaash badan loo baahdo ama iide iyo wax la mid yimaadaan oo markaysa markaa waxaa dabaad markaa xoogaa biilku bato dee waa jabayaa markaa sarifkiisu maalinta uu yaraado waa qaali noqonaya wahaakada almuhim shaygii isagoo waagii hore qaali ahaa oo qiimo badan uu ruuxani siistay hadduu ruux ka itlaafiyo mar dambe marka uu ruuxaasi itlaafiyo shaygan baabi'iyeyna ama ka jabiyeyna ama waxa uu ka itlaafiyo ka baabi'iyeyna shaygani uu noqday mid jaba uu noqday mar haddaanu mithli ahayn oo isaga mid la mida lagu qaandhabaynin waxay noqonaysaa haddii la yidhahdo qaandhow intaasuu igu joogay maaha maanta muxuu joogaa baa la odhanaya maanta intaasuu jooga intaasumaad igu leedahay waayo maalintaad adigu iibsatay aniga waxba ima saarayn qaantani maalintay ifuushay qiimuhu joogun baa laygu leeyihi wakadalika man istaqrada misliyan radda badalahu wain kaana mutaqawiman radda qiimatahu alqaacidatu ataasicatu cashra tanna waa qaacidadii sagaaliyo tobnaad ee ka mida qawaacidda alqawaacid waalusuul aljaamica sheikhu wuxuu yidhi raximahullah idaa tacadara almusammaa rujica ila alqiima hadduu tacaduro suuro geli waayo la heli kari waayo almusamaa wixii la magacaabay markii wax la kala iibsanaayey baa musamihii la garan waayo rujica waxaa loo noqonayaa ila alqiimati qiimihii baa loo noqonaya sheikhu wuxuu idhi qaacidadan iyo qaacidada hore way kala duwan yihiin waxaanu sidaa u leeyahay way ka dheehgeli kartaa dadka qaarkooda waxay is odhan karaan idaa tacadara almusamaa rujica ila mutaqawimkii qiimaa lagu qaandhabaya miyana nooca ahayn baa dhici karta in lays yidhahdo dabeedna markaasuu sheikhu wuxuu yihi labada qaacida waa kala duwanta waayo qaacidadan idaa tacadara almusamaa rujica ila alqiimati waxay ku saabsantahay mucaawadaadkay ku saabsantahay waxyaalaha la kala iibsado ama laysdhaafsado ee laysku doorsado waxa waxaa iigu doori ama iigu beddel mucaawadaadku waa ii dooridaa waa laba shay oo laysku beddelanayo ama laysdhaafsanayo ha ahaato buyuuc oo iib ha ahaato ama ha ahaato ijaaro oo kirada markaa guriga la kiraysanayo oo kale mucaawadaadkay gelays culammada qaarna waxay yidhaahdeenba waa iska bayco waa baycu manfacatin shaygan manfacadiisaa la iibsanayaa waxna cayntiisa iyo laftiisaa la iibsadaa waxna manfacadiisa iyo intifaaca lagu intifaacayo ee la deganaanayaa la iibsadaa marka kiraysigu waxay ka dhigantay iib oo kale saas aawadeed jamaahiirta culammadu waxay qabaan kiradu waa laasimu tarafayn labada tacalba laasim buu ka yahay oo sharcan wuxuu yeelanayaa qofka qof guri ka kireeya oo caqad la gala oo wakhti mucayana ka kireeya sanad baan gurigaa kaa kireeyey qiimaha intaasaan kaaga kireeyey caqadkaa kama bixi karo hadduu ka baxo waa daalim waayo manfacada gurigan ruuxani waa iibsaday waa laasimu tarafayn bay yidhahdaan cuquudda marka laga hadlayo culammadu waxay u qaybiyaan laazimu arafayn iyo jaa'isu arafayn iyo jaa'isun min araf wa laazimu min arafin aakhar saddex nooc cuquudda qaarkood labada dacalba laazimu arafayn weeyo labada ruux midna kama bixi karo cuquudda qaarkoodna waa jaa'isu arafaynoo labada ruux mid waliba waa ka bixi karaa cuquudda qaarkoodna dacal buu ka yahay laazim dacalna wuxuu ka yahay jaa'is marka jamaahiirta culammadu oo shaaficiyaduna ka mid tahay waxay qabaan ijaaradu inay tahay laasimu tarafayn labada dacalba inay laasim ka tahay kii kiraystayna kama bixi karo kii ka kireeyeyna kama bixi karo laakiin marka la kiraynaayo wakhti mucayano waa in la sheegaa oo caqad ku dhaca guriga waan kaa kiraystayo bishii intaasaan ku siinaya keligii kaafi maha bay yidhahdeen culammadu waa inuu yidhahdaa shan bilood baan kaa kiraystay ama sanad baan kaa kiraystay ama markaa laba sanaan kaa kiraystay caqadku waa inuu saa ku dhaca intaasi markay dhammaato caqadkii in dib loo jadiidiyey in lagu kala baxo labada mid wale waa dhici kartaa xataa culammadu waxay yidhaahdeen gurigii isagoo sidaa u kireeyey oo caqadkii kula heshiiyey sannad baan kaa kireeyey kharashka intaasaanan kaaga kireeyey baabuu gurigii iibiyey sanadka dhexdiisuu iibiyey sharcan kama saari karo ka iibsaday ilaa muddadu dhammaato waayo caqadkani caqadkiisa waa ka horreeyey muddadaa horee caqadku ku dhacay intay ka dhammaanayso waa inuu sugaa mulkigiisa waa leeyahay laakiin manfacadiisa nin baa lehe inta uu mafacadiisa ka dhammaysanayo wakhtiga mucayankee lagu heshiiyey ee sannadkii caqadku ku dhacay waa inuu markaa sugaa markay dhammaato dabadeed buu u xor yahay hadduu isagaa ka kiraynayo iyo hadduu isagu degaayo innaga waxaabay noqotaa markaa sida caqad wakhti mucayanaba laguma heshiiyo guriga iga kiree bishii intaasaan kaaga kiraysta wakhti cayimanoo intaasaa caqadka kirada aynu gallay ay tahay maba yaqaaniinba dadku almuhim waxyaalaha mucaawadaadku waa ashyaada la ysku beddeshe laysku doorsado la ysdhaafsado waxyaalaha mucaawadaadka ah marka la isdhaafsanayo waa in samanka iyo musmanka mid walba waa in la garanaya labada shay laysku doorsanayo ama laysku iibsanayo mid waliba waa inuu yahay mid la garanaayo midnaba waa inaanu majhuulahay haddaba ruux baa wax iibsaday saman mucayanoo la garanaayo wax ku iibsaday markii dambaa labadii ruux labadiiba waxay ilaaween waxay wax ku kala iibsadeen qadarkuu ahaa awal waa garanayeen laakiin dib bay ka ilaaween xaalka caynkaasa waxaa loo noqonayaa qiimaha loo noqonaya qaacida qaacidadan baana ku saabsan baabulmucaawadaat bay ku saabsanta lianna fii hadihi almucaawadaati alatii samaa laha samanan waitafaqa almutacaawidaani fiiha cala dalika ahamani almusamaa faxaysu tacadara macrifatu lmusamaa aw tacadara tasliimuhu wuxuu idhi labadan wax isku beddelanayaa ama isku doorsanayaa samanka la magacaabay way isku waafaqeen haddaba samankaa haddii la ilaawo oo dib laga garan waayo ilowshiyaa yimid dabeedna waa la garan waayey fa innahu yarjicu ilaa qiimati dalika aladii sammaa lahu daalika ahamana aladii tacadara tasliimu waxaa la odhanayaa shaygana kala iibsateen lacagtaa ku kala iibsateen haddii labadiinniba aad garan weydeen qiimaha uu jooga waa imisa qiimuhu waa imisaa la odhanaya oo muxuu maalintaa joogay qiimaha uu joogay ayaa loo noqonaya marka qaacidadani saasay ku saabsantahy markuu musamuhu la ilaawo ama la garan waayo wuxuu noqonayaa mid loo noqonayo qiimihii bayci waa saas ijaaraduna waa nooca masalan ruux baa shaqaaluu dirta qiimuu kula heshiiyey qiimihii baa dabeedna la garan waayey waxaa loo noqonayaa shaqadaasoo kale ujrada ay joogta loo noqonaya sheikhu wuxuu ku daray masale ku saabsan aw tacadara tasliimuhu likowni tasmiyati gayra saxiixatin ligararin aw taxriimin aw naxwiha marka hore uu beyca ka warramaaye taasuu ku daray laakiin alcallaamah maxamed ibnu saalix alcuthaymiin ullaahi calayhi waxau yidhi masalada uu sheikhu yidhi aw tacadara tasliimuhu likowni tasmiyati gayra saxiixatin ligararin aw taxriimin aw naxwiha waa sabqu qalam mu'allifka ka dhacaya sahwi qaacidadani waxay ku degaysaa samanka marka hore in la garanaayey oo laysla magacaabay laakiin markii dambe in lawshiya yimi oo la ilaawey laakiin samanka asaalatanba hadduu majhuul ahaa baycuba asixi maayo buu ibnu cusaymiin yidhi wakadaa haddii wax xaaraana ay noqoto marka in lagula heshiiyey waxa in loogu beddelanayo oo hadduu markaa masalan yidhaahdo waxa waxaan kaa siistay khamri baan kaa siistay qadarkiisu intaa iyo intaa yahay dee khamriga waa xaaraan qiimaa loo noqonayaa ma suuragal aha waayo baycuba ma ansixin bayca laftiisuba ma ansixin marka sida muuqataa buu uhi waa sahwi mu'allifka ka dhacay mas'aladani ee qaacidadu waxay ku saabsantahay shay lacagtiisa marka hore la garanaayey oo markii dambe la ilaaway ku saabsantay laakiin shay aan marka horeba lacag loo sheeginoo lacagtiisu majhuul ahayd asaalatan ama wax xaaraana saman iyo lacag looga dhigay baycaasi asixi maayo waxaanay noqonaysaa hadduu shaygaa itlaafiyo kale inuu qaandhabay noqonaysaa baabkii horaa loo noqonaya oo hadduu misl yahayna misli baa lagu qaandhabay hadduu markaa mutaqawim yahayna qiimaa lagu qaandhabay laakiin baabkan buyuuciyo ashyaadan mucaawadaadka wixii ku yimi iyadu layba misli iyo mutaqawim loo kala qaadi maayo qiima lagu qaandhabayaa haddii samankii la ilaawo oo lacagtii la ilaawo qadarkay ahay ee lama odhanaayo haddii kiilo markaa raashina qofku u iibsado lacagtu se siistay ee ay kala siisteen la garan waayo lama odhanaayo kiiloogii baa lagu leeya la kaalay waxaa la odhanayaa qiimaha uu joogo iska bixi qiimaha uu joogo iska bixi baa la odhanaya lacag markii hore waa lahaa waa lagu heshiiyey laakiin lacagtii baa la ilaawey marka qiimaa lagu qaandhabayaa laakiin hadday noqon lahayd baabulmucaawadaat aynay ahayn misli buu noqon lahaayoo kiilooga kiilo baa lagu qaandhabi lahaa waa caddaan u malaynaya farqiga halkaa ma la fahmay waa qiimaha oo ayaantu dee waxa weeye yacni markaa u qaatay marka farqigu wuxuu noqonayaa saynu markaa tilmaannay masalan kiilo aan ku soo celiye kiilo raashina ayuu iibsaday caqadkiina waxay ku heshiiyeen lacag yacni markaa macluum agtooda ka ahayd bay ku heshiiyeen dabeedna waxay ilaaween wixii ay ku heshiiyeen bay ilaaween xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa baabulmucaawadaad mar hadday tahay inuu qiimo uu ku qaandhabo wa ilaa baabulmucaawadaad haddaynay ahaan lahayn oo waxaan laysku iibsanayo laysku beddelanayo haddaynay baabkaa ahaan lahayn maxaa lagu qaandhabi lahaa kiilooga raashinka ah may misli buu ahaa waayo waa makiil ama waa mawsuun wey mar hadduu mawsuun yahay misli buu ahaayoo kiilooga kiiloo la mida oo noocaasaa lagu qaandhabi lahaa haddii baabka hore ama qaacidada hore loo eego laakiin mar hadduu baabulmucaawadaad yahay oo wixii la kala siistuun la garan waayey qiimaa lagu qaandhabayaa mar layba misli ha noqdo ama mutaqawim ha noqdee mucaawadaad mar hadduu yahay waa intaas wey waayo waxaa u haalib ah silcooyinka in lagu iibiyo qiimahooda lianna alghaaliba ana asilaca تباع بأقيامها يعني بقيمها وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل saasoo kale markay suurtoobi weydo ujradii shaqaalaha lagu dirtay garashada la garanaya markay suurtoobi weydana waxaa loo noqonaya ujratulmisli waxaa la mida ayuu sheekhu yidhi meherkii dumarka wa mithlu dalika almusamaa fii muhuuri innisaa'i idaa tacadara macrifatuh aw tacadara tasliimuh fa innahu yajibu mahru lmithli meherada dumarkuna baabkan waa soo gelayaan oo markay garashadeedu la gartaa ay suurtoobi weydo waa horaa baa la meheriyey meher mucayanoo lagu meheriyeyna waaba jirtaa gabadha ha yeeshee waa la ilaawayoo la garan waa qadarkii lagu meheriyey waxaa la odhanayaa mahrulmithli ayaa u waajibaa la ama waxaa suurtoobi waayey buu in la siiyo ayaa suurtoobi waayey yadana sheikhu wuxuu maray mahrulmisligu inuu waajibaay laakiin taas ku saabsan marka uu suurtoobi waayo in loo sallimo hadday tahay nooca markaa in lacagtii lagu meheriyeyba waa baabaada oo gabadhii waxa lagu meheriyey toban rubadood haddana lama isticmaalo lacagtaas waxay noqotay lacag aan jirin waxa isweydiin leh xaalka caynkaasa ma mahrulmisli baa loo eegayaa mise tobankaa rubadood waagaa waxay goyn jireen ayaa gabadha u sugnaanaya sheikhu wuxuu marayaa in mahrulmisli u sugnaanaya laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaamaan lacagta marka la ibdaaliyo waxay waagii goyn jirtay ayaa markaa waxa weeye ay noqonaysaa inay markaa u waajibto sida aqrabkiina insha allah waa in markaa waxa weeye wixii waagaa ay goyn jirtay lacagtaa la ibdaaliyey waa in meher ahaan ay ugu waajibayso gabadha waayo taasaa u dhow yacni cadliga iyo wixii markaa labada daraf ku heshiiyeen taasaa u aqrabo u dhowaansho badan marka aw tacadara tasliimuhu waxaa ku sugan tafsiil laakiin suwar kale oo soo gelayaa jira waxaa la waxay u suurogeli weyday aw tacadara tasliimuh in loo sallimaa markay suuro geli weydo hadday u suuro geli weyday lacagtii in la ibtaaliyey ama ay baaba'day iyo haddii ay u suurogeli weyday in shaygii markaa meherka ahaa ee la magacaabay uu noqdo waxaan markaa sharcan u suuragal ahayn marka haddayna sharcan waxaasi aynay u suuragal ahayn amaba la gaadhi waayo oo shay mucayana oo kalay ku saabsanayd oo uu leeyahay tulidda caynkaasa ayaan kaaga dhigay meher ama bi haada almahri dabeedna tiibaa baxsatay xaalka tii markaa la cayimay ay baxsato la waayo waxay noqonaysaa beddelkeedii ama qiimihii bay noqonaysaa hadduu misli yahayna misli bay noqonaysa sidaynu arjaxnayna waxay tahay xayawaanaadku inay yihiin misli mar hadday misli yihiin misli baa lagu qaandhabaya culammada aan ka qabin inay misli yihiin mutaqawim inuu yahay ka qabaana waxay leeyihiin daabaddii mucayanada ahayd ee lagu meheriyey haddii uu bahal cuno ama ay lunto la waayo waxay leeyihiin qiimaheedii buu noqonayaa qiimaheedii ayuu noqonaya hadday u suuro geli weydo lacagtii in la ibtaaliyana iyadana waxay noqonaysaa waxay goyn jirtay sida saxiixa ah sheekhana daahirka hadalkiisu wuxuu eg yahay mahrulmithli inuu markaa waajibaayo hadduu yahay shayga markaa lagu meheriyey ee tacaduray wax u tacaduray inuu markaa bannaanayn oo uu noqday wax markaa taxriim uu ku dhacay laakiin markii aynay ogayn inuu xaaraan yahay xaalka caynkaasa musamaha dhacaya mahrulmisli baa markaa ka waajibaya marka calaa kulli xaal aw tacadara tasliimhu suwar baa soo gelaaya suwarkaana qaarkood waxaa ka waajibaya beddelkeedii ama qiimihiisii ama misligiisii qaarkoodna waxaa ka waajibaaya mahrulmisli shiikhu waxau idhi raximahullaah alqaacidatu alcishruun qaacidada labaatanaad idaa tacadara macrifatu man lahu alxaqu hadduu suurto geli waayo kii in la garto xaqu u sugnaaday jucila waxaa laga yeelayaa saaxibulxaqi kalmacduumi sidii waxaan jirinoo mafquudaa laga yeelayaa ka macduumka laga yeelayaa maalka maahe waa saaxibulmaalki qaacidadan wuxuu sheikhu ku tilmaamayaa maal baa cid baa lahayd oo mulkulkhayr buu ahaa dabadeedna waxaa la garan waayey ciddii lahayd waa la raadiyo waa la doonay waa laga quusta xaalka caynkaasa saaxibulmaalka waxaa laga dhigayaa sidii waxaan jirin xoolahaana waxaa loo leexinayaa baytulmaalka ama cidda ugu xaqnimada badan ee ugu dhowaanshaha badan baa loo leexinaya oo wuxuu idhi yacnii idaa calimna anna almaala mulkun lilghayri walaakin dalika alghayru tacadara calayna macrifatuhu ayisna minhu jacalnaahu kalmacduub saaxibulmaalka waxaa laga yeelayaa sidii waxaan jirin wa wajaba sarfu hada almaali bianfaci alumuuri ilaa saaxibiha waxaana waajiba xoolaha in lagu bixiyo umuuraha ka ugu nafciga badan ee ugu waxtarka badan saaxibulmaalki ama cidda ugu xaqnimada badan in lagu sarfiyo lagu bixiyo waxaa ugu nafciga badani wuxuu noqonayaa in masaalixulcaamma lagu bixiyo saas aawadeed bay ahlucilmigu markaa yidhaahdaan ashyaada noocaas oo kale ah waa in lagu bixiyaa fi lmasaalix alcaamma oo muslimiintu si guud uga faa'iidaysanayaan aw ilaa xaqi innaasi bisarfiha ilayh waxaa loo jeedaa dadka ka ugu xaqnimada badan sida luqadadii oo kale waa alaab la helay alaabtii la helay waa la yaahiyey waa lagu yaboohay markii lagu yaboohay cid le waa la waayey cid sheegata waa la waaye sannadkii marka sidaa loo yaboohiyo kii helay ee ilaalinaya ugu xaqnimo badan wayatarattabu calaa haadihi alluqadatu ida tacadara macrifatu saaxibiha bacda atacriifi fahiya liwaajidiha liannahu axaqu nnaasi biha baadidii la helay marka hore waxa waajib ah ama alaabtii la helay in la yaboohiyaa waajib ah waxaa luqadadii la helayna tafsiil baa ku jira waxaa loo qaybinayaa saddex suuro inay tahay luqado laga helay xaramka iyo inay tahay luqado xaramka meelaan ahayn laga helay laakiin shay taafihoo iska yar ah oo nafuhu marka aynay u hanqaltaagayn raadinayna hadday ka lumaan iyo inay tahay midaan xaramka laga heline meel kale laga helay laakiin dadku ay markay waxaasi ka lumaan niyaddoodii marka ay raacayso ay raadinayaan oo doonayaan waa saddex suuro hadday luqadadu tahay luqadatulxaram marnaba qofka u bannaanaan mayso mana isticmaali karo oo luqadada xaramka ictibaar gaaray leedahay waa in weligeedba la yaboohiyaa laa taxillu liwaajidiha abadan kaa helay marnaba uma xalaaloobayso saas aawadeed waxaa fiican ruuxu hadduu xaramka wax ka helo sanaadiiqul amaanaadka ama inuu iskaga wareejiyo waxaa jira meelo loo gaar yeelay ammaanooyinka iyo waxyaalaha luma dadka xaramka wax kaga lumeenna meelaha caynkaasa waa weydiinayaanoo waa raajacayaan marka sanaadiiqul amaanaat oo masjidulxaraamka agtiisa ku sugan inuu qofku ku wareejiyo ayaa habboon hadday markaa iyagu ka quustaanna masaalixulcaamma ay ku bixinayaan laakiin waxaa la tilmaamayo inayna u bannaanaanayn waa ruux mucayana ama ruuxii helay nooc labaadoo luqadada ka mid ah meelaan xaramka ahayn baa laga helay laakiin waa shay taafih oo iska liita hadday waxaasi dadka ka lumaan aynay raadinayn doonayna iskuna taxallujinay taas oo kalena waaba la iska isticmaalayaa waxbana la yaboohin maayo waxaa laga deliishadaa xadiiskii uu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam lowlaa annii akhaafu an takuuna min asadaqati la akaltuha haddaanan ka baqayn xabba timiruu nebigu arkay sala allahu alayh wasalam oo dariiq taalla dabeedna wuxuu yidhi sadaqo ama zake inay tahay haddaanan ka baqanaynin waa cuni lahaa baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam wax tacriifa ma sheegin saas aawadee culammadu waxay ka qaataan xabbaddaa timirta iyo waxa la midka ah in la yaboohiyaa waxba waajib ahayn saasay culammadu ka qaataan marka ruuxu hadduu arko shay yaroo iska liita oo nus dirham ama nusriyaal yacni oo kale ah waxaa la odhanayaa waxba in la yaboohiyaa laazima nooca saddexaad waxay tahay waa luqadada shay aan taafih ahayn oo xabbaddaa timirtoo kale aan la mid ahayn meesha laga helayna xaramka aynay ahayn taas waxaa waajiba in la yaboohiyo hadduu yaboohin waayona waa ku dembaabayaa sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey uu sheegaayo man aawaa daallatan fa huwa daallun maa lam yucarrifha ruuxa baadihooya isaga laftiisaa baadi ah haddaanu tacriif samaynoo ku yaboohin marka nooca ugu dambeeya markuu ruuxu helo oo xaramkana aanu ka helin wuxuuna wax yaro buuran yahay waa inuu yaboohiyaa marka uu yaboohiye dabadeed haddii laga quusto ciddii lahayd kan helay ayaa ugu xaqnimo badan dadka luqadadii ama baadidii adhiga markii uu nebigu sheegaayeyna waxa uu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam hiya laka aw liakhiika aw lidi'ibi adigay kuu sugnaatay ama walaalkaabay u sugnaatay ama bahalkay u sugnaatay markaa markuu ka quusto sanadna uu yaboohiyo waa iskaga intifaacaya wuxuu sheikhu yidhi waman kaana biyadihi khusuubun aw wadaa'icu aw amaanaatun ukharu jahila arbaabaha wa aysa min macrifatihi fain sha'a dafacaha liwaliyi beyt ilmaali liyasrifaha fi lmasaalix annaafica wa in sha'a tasadaqa biha can saaxibiha yanwi kii gacantiisa ay ku sugan tahay waxyaalo la boobay ama waxyaalo ammaanooyinah oo uu garan waayey ciddii lahayd uuna ka quustay garashadooda labuu u door leeyahay hadduu doono waxyaalaha ammaanooyinka ee ciddii lahayd la garan waayey iyo waxyaalaha qusuubtiiyo boobka ahaa asalkoodu ciddii lahaydna la garan waayey wuxuu u dhiibayaa cidda baytulmaalka haysa ee xoolaha muslimiintaee guud markaa haysa ayaa loo dhiibaya si ugu bixiyo masaalixda dadka anfacaysa hadduu doonana waa sadaqadaysanayaa oo ruuxiibuu sadaqad uga bixinayaa isagoo u niyeynaya haddii markaa la helo kii xoolahaa lahaa inuu doorransiinayo tasarrufkiisaas inuu sidaas ku asixiyo oo ku banneeyo oo ajarku isaga u sugnaado hadduu doonona xoolihiisii buu dooranayaa oo waa u qaandhabayaa oo ajarku kii sadaqadda bixiyey baa yeelanaya yacni sidaa ma ku daynaa oo ajarka adigu ma yeelanaysaa wixii sadaqad baan u bixiyeeye mise ajarka anaa iska yeesho adiga waxaagii baan kuu qaandhabaa sidaasuu u door gelinayaa taasuu niyoonayaa laakiin bishardi waa haddii la garan waayey oo laga quustay ciddii lahayd garashada la garanaya laga quustay waa sida xoolo waay hore la dhacay baa farac ka joogaa awowgii ama aabbihii baana dhacay ciddii xoolaha lahayd lama garanayo bimacnaa maalkan cayntiisu shakhsigii uu u sugnaaday iyo ciddii dhexal joojinaysay midna lama garanayo shakhsigii waaba dhintay laakiin warasadiisiiyo cidda dhaxlaysa lama garanaayo lamana filayo in la garto waxaa lagu samaynayaa xoolaha caynkaasa in ama masaalixda caamkaa ah lagu bixiyo ama sadaqad in loo bixiyo iyadoo loo niyeynayo ciddii xoolaha lahayd in ajarku u sugnaanayo labadaa mid ahaan baa lagu samaynaya masaalixda caamkee lagu bixinayo waxaa ka mida masaajidda sida in badanoo culamada ka mida qabaan waxaa ka mida biriijyada iyo waddooyinka dadku ay marayaan iyo ashyaada la midka waxaa kaloo baabkaa soo gelaya xoolaha tuugta gacantooda ku sugan ama budhcadda gacantooda ku sugan haddii la garto waxani waxay leeyihiin inay ahayn ee waxay dad ka dhaceen ama ka xadeen inay tahay haddii la garto lana garan waayo ciddii lahayd markaana waxaa lagu bixinayaa almasaalixu alcaama ayaa lagu bixinayaa danaha guud ee ummadda ayaa lagu bixinaya ama waxaa lagu sadaqadaysanayaa fuqarrada ayaa lagu sadaqadaysanayaa iyadoo ajarka loo niyeynaayo ciddii xoolaha lahayd inuu u sugnaanayo ciddaa lagu sadaqadaystayna xalaal buu u noqonayaa waayo maadaama laga quustay ciddii lahayd in la garto waxay ka dhigan yihiin sidii waxaan jirin noocaasay ka mid ahaatay kii dhintay oo cid dhexal joojinaysoo la garanayo aan lahayn siday ahlucilmigu tilmaamaan dhexalkiisu wuxuu u sugnaanayaa baytulmaalka waxaana lagu bixinayaa masaalixda yacni guud baa lagu bixinaya waxaa kaloo saasoo kale ahaaday gabadhii aan weli loo garanaynin weligeedii waxaa laga yeelayaa sidii waxaan jirin waxaana guurinaya xaakimka ama qaadiga fa in ishtajaruu faalsultaanu waliyu man laa waliya lah waa taa xadiiska ku soo aroortay shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi muslimiintu waxay isku waafaqeen ruuxa dhintaa isagaan waaris la garanaayo aan lahayn xoolihiisa in lagu bixinayo masaalixda muslimiinta ilaaba ilaana waa jirtaa inuu casabo leeyahay walow casabadu haba fogaatee laakiin maadaama casabada cayntoodii la garan waayey in la gartana aan la rajaynaynin waxaa laga yeelay sidii wax macduum oo kalea laga yeelay itifaaq baanu arrinkaa ku soo naqliyey alfataawa alkubraa ayuu hadalkiisaasi ku sugan yahy oo masaladaa kaga warramayo hadal dheer iyo tacliilaad iyo sababo badan baanu sheegayay baabkan waxaa loo deliishanayaa adillada luqadada ku soo aroortay waana tilmaannay wax ka mid a waxaa kaloo loo deliishanayaa xadiiska sheegaaya atcimiihi alusaara ee abu daawuud iyo imaam axmed iyo soo wariyeen sheekh albaanina uu saxiixiyey xaddiiskuna wuxuu ku saabsanaa gabadh baa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabo kaloo la socota bay u yeedhay casuumad bayna ugu yeedhay neef bay qashay hilibkii ay u geysay hilibkii markii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabada la socota ay u geysay ayaa hilibkii u calaashami waayey markuu calaashami waayey ayaa nebigu sala allahu alayh wasallam iska tufay gabadhii bay weyddiiyeen waxaan neefkani yahay dabeedna gabadhii waxay tidhi waxaan doonay inaan neef qalo aan adigiyo saxaabada kula socotana ugu yeedho ayaan doonay neefkii baan isidhi soo iibsoo baqiic baan cid u diray waxaa muuqata sayladdu inay baqiic u dhoweyd baqiic baanu cid u diray oo waxaan idhi neef iiga soo iibi neefkii baan la waayey dabeedna nin shalay neef ka iibsaday ayaana idhi markaa neefka markaa isaga iiga soo yacni markaa qaada oo iiga keena neefka si aan markaa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabada la socota aan ugu qalo yacni macno markaa daysad oo kale ah ayay doonayse ninka gurigiisii baa la tegey bay tidhi markii ninka gurigiisii la tegey baa ninkii la waayey iyadoo ninkii maqan yahay oo isagii aanu idmin ayaa xaaskiisii soo dhiibay sidaas yadaa buu ah bay tidhi nabigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam atcimiihi alusaara kuwa lasoo soo qafaasho sii yagina may cunin marka maadaama idni aan lagu gowricin oo bimacnaa waxa weeye ciddii lahayd idankoodii aan loogu tasarrufin waxay noqonaysaa inuu halkaa ishkaalku uga yimi dabeedna waxaa la yidhi waxaa siisaan dadka markaa la soo qafaasho sii baa lagu yidhi taas waxay culammadu ka dariishadaan yacni maalka aan bannaanayn in waxa weeye qofku haddaanu isticmaalin siyaalo kale takhallus in loo samayn karo oo ma odhan nebigu sala allahu alay wasalam neefkan gub dab sudh ma odhan marka almuhim qaacidadan waxay ku saabsan tahay shaygii la garan waayo ciddii xaqa lahayd saaxibulxaqa wax laga dhigaa sidii macduum oo kale laga dhigaa cidda ugu xaqnimada badan baana marka lagu sarfiyaa oo isticmaalaya ama waxa ugu nafciga badan ciddii lahayd baa lagu bixinaya alqaacidatu alxaadiyatu waalcishruun tanna waa qaacidada koob iyo labaatanaad algarar walmaysiru maxduurun fi lmucaawadaati waalmughaalabaat gararku waa kedinta iyo dagista iyo walmaysiru khamaarka maxduurun waa qaar la xaaraantinimeeyey fi lmucaawadaati waxyaalaha la ysku iibsanaayo waa mid lagu xaaraantinimeeyey waalmughaalabaati iyo waxyaalaha la yskaga qaalib noqdo waa mid markaa lagu xaaraantinimeeyey oo aan bannaanayn ashyaada lagu kala badiyo sheikhu waxau inoo tilmaamayaa raximahullah gararku inaanu bannaanayn ghararkana waxaa soo gelaya wax kastoo jahaala ku sugan tahay oo marka wax la iibinaayo haddii shayga jahaala ku jirto nooc jahaale ah oo aan la garanaynin waxa uu noqonayaa gharar buu noqonayaa waxaanu noqonayaa midaan bannaanayn waxaana xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey uu sheegayaa nahaa can bayci algharar nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu reebay iibka ghararka ama kedinta ah ayuu nebigu reebay saas aawadee waxaa soo gelaya iib kasta oo jahaala ku jirto aan la garanayn waxaas in la helaayo iyo inaan la helayn sida inuu yidhaahdo awrkaygii baxsaday ee caynkaas ahaa baan kaa iibiyey awrkaasina awr gacan ku jira maaha ruuxan inuu heli dooniyo in kalena lama oga waa midaan bannaanayn baycaasi ma bannaana waxaa la mida inuu yidhaahdo addoonkaygii iga baxsaday ee aan waayey baan kaa iibiyey iyaduna waa qarar waana iska maysir oo kaley noqonays waayo qofkani qunmi iyo qurmi buu ka dhaxaynaya inuu khasaaro iyo inuu wax helo ayuu dhex yaallaa waxaa la mida inuu yidhaahdo hashaasi neefkay dhali doonto ama neefkay uurka ku sidaan kaa ibi lama garanaayo neefkaasi ma dhammays buu ku dhalanayaa mise waa dhicin doontaa mid la og yahay maaha waxaa kaloo soo gelaysaa ashyaada aan qadarkooda la garanayn haddii la iibiyaana waa soo gelaysa oo miqdaarkeedii laga jaahil yahay oo aan la garanayn amaba aan la sallimi karayn oo aan loo dhiibi karayn amaba inay badbaadi doontiiyo in kale aan la kala garanayn markaa khishka iyo waxyaalaha noocaas oo dhammi waxay noqonayaan mid xaaraana nebiguna wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam man khashanaa falaysa minna kii khish nagu sameeyaa oo na khishaa nagama mid aha khishkuna wuxuu noqonayaa shay daahirkiisa salaamo iyo wanaag loo muujinaayo laakiin hoosta yacni khiyaama ay ku jirto khiyaamadaas oo la qarinayo sida shayga ceebtiisii in la qariyo waxay noqonaysaa qish bay noqonaysa wuxuu nabigu arkay sala allahu alayh wasalam nin raashin iibinaya markaasuu raashinkii gacanta sidaa u geliyey markuu faraha sidaa u geliyey ayuu qoyaan farihiisii gaadheen markaasaa nebigu weydiiyey sala allahu alayh wasalam ou yidhi waxan waa maxay waa maxay qoyaankani markaasuu roob baa markaa helay oo roobkaasaa qooyey wuxuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam afalaa jacaltahu fawqa atacaami ka yarahu nnaas qoyaanka maad sarraysiisid oo cuntada korkeeda ka yeeshid si ay dadku u arkaan oo ay ceebta ama ugu badheedhaan ayaa macnuhu dhacaya ama aynay ugu badheedhin markaasuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man ghasha falaysa minnii muslim baa saxiixa ku soo wariyey wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam laa yubaacu athamaru xataa yutcama imaam axmed baa soo wariyey waana calaa sharti shaykhayn lama iibinaayo midhaha ilaa ay bislaadaan oo wakhti la cuni kara ay gaadhaan lama iibinaayo yacni yaan la iibin waayo nooc qararaa ku jira midhuhu haddayna wakhtigii bisaylka aynay gaadhin oo la iibiyo waxaaba dhici karta hadhow markay bislaanayaan inay fasaahadaan oo kharrimaan baa suuragala saas aawadeed baan ka hor loo iibin karin intaynay bislaan midhaha aan la iibin karin wuxuu kaloo nebigu sala allahu alayh wasalam uu reebay marka wax la kala iibsanaayo in shay majhuula laga reebo oo la waxaasaan kaa iibiyey wax ka mida mooyaane oo nahaa can isunya ilaa an tuclama nabigu wuxuu reebay sala allahu alayh wasalam istisnaaga bayca la gelinaayo haddii istisnaagaasi aanu ahayn mid la garanaayo oo waxa la soo reebayaa wax cadow waadixa ah inay ahayn xadiiskana imaam axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i baa soo wariyey waana saxiix hadday macluum tahay waxa la soo reebay waa bannaan tahay xadiiskanna waa tilmaamaya ilaa an tuclama nahaa can isunya ilaa an tuclama xadiiska kale saxiixuna waa ku soo arooray oo nebigu sala allahu alayh wasalam jaabir ibnu cabdillaah wuxuu ka iibsaday awr buu ka iibsaday waxaanu ka istisnooday oo ka reebay ama shardistay fuulitaanka uu madiine u fuulaayo taasuu markaa waxa weeye shardistay oo ka reebay istisnaagaana nebigu sala allahu aleyh wasalam ama shardigaana waa banneeyey oo jaabirba ayaa shardistay waxyaalaha axaadiista qaarkood oo dacfi ku sugan yahay lagu soo wariyo dhammaan waxay soo gudagelayaan naha cani ilqarar sida neefkani wuxuu dhalo ama neefkani waxa uurka ku sido ama ka uu dhalaa kuu sii dhali doonaan kaa iibiyaya wax la midkaa kullu daalika waa qarar marka xadiidkan saxiixa ah cumuumkiisuu ku jiraayoo soo gelay waxaanay ashyaada dhammaantood noqonayaan qarar iyo maysir bay noqonayaan khamaar iyo qarar bay noqonayaan xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiisi thaabit ibni daxaak anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama nahaa can almusaaracati wa amara bilmu'aajara nebigu wuxuu reebay musaaracada kiraysiga ayaanu markaa banneeyey oo wax macluuma lagu kirayso musaaracada waxaa looga jeedaa beer ama dhulbu markaa ruuxu cidi leedahay ayuu wuxuu odhanayaa waa beerayaa waniw dhulkaaga aan beerto oo aan markaa aniga iyo adigaba si aynu intifaacno aan inoo beero wixii ka soo baxana taxdiid baa lagu kala samaynayaa ma odhanayo si mushaaca nusow nus bay inoo tahay ma aha taas iyadu waa ka duwanta oo iyadu waa bannaantahy waa sidii tii reer khaybar oo nebigu kula heshiiyey wixii beeraha midhee ka soo go'a nusow nus inay noqoto taasi waa mid bannaan laakiin wuxuu yidhi beerta laba qaybood baan u qaybinayaa ma geedka wixii xaggaa ka xiga galbeed mise xagga bari wixii ka xiga xagga bari wixii ka xiga wixii ka soo go'a anigaa iska leh xagga galbeed wixii ka xigana adigaa iska leh wixii kaaga soo go'a adna nasiibka anna nasiibkay laakiin waa ku wada tabcayaayo waa wada beerayaayo dhulkaa waa wada falayaayo waa ku dadaalayaan laakiin nin walba nasiibkii gharar baa ku jira iyo jahaalo waxaa dhici karta tani inay badbaaddo oo tan kale khasaarto waxaa dhici karta tani inay markaa ta kale badbaaddo oo ta markaa kale khasaarto markaa ruuxii wuxuu ka dhexeeya khunmi iyo khunmi khasaariya faa'iidu dhex yaallaa kaannahu inay khamaarayaan taasi waxay noqonaysaa musaaracada la reebay wey nahaa can almusaaraca wa amara bilmu'aajara mu'aajaro waa amray oo waa in la kiraystooo la yidhaahdo war niyow dhulka iga kire waan ku itifaacayaado waan beeranayaaye yacni waxa weeye xilligaa ama fasalka saddexdaa bilood ama sannad iga kire muqdurka lacagtee intaa iyo intaasana igaga kire tan noocaasoo kale waxay tahay mid bannaan laakiin tii hore ee musaaracada jahaalada ku jirta daraaddeed iyo qararka ku jira daraaddeed ayay markaa mamnuucu noqotay oo midaan bannaanayn iyadu ayu noqotay khamaarka waa xaaraan qur'aankana waa laynoogu sheegay inuu markaa khamaarka iyo khamriguba inay xaaraan yihiin innama alkhamru waalmaysiru waalansaabu waalaslaamu rijsun min camali ashaytaan marka khamaarku waa shaqo shayaan waana xaaraan khamaarka daabidkay culammadu u dhigaan waxay tahay waa kullu mughaalabatin fiiha ciwadun min altarafayn waa wax lagu kala badinaayo oo labada geesoodba wax laysu dhiganayo oo laleeyahay haddaad iga badisana labadaba adaa isku qaadanaya waxaan anigu dhigtiiya waxaad adigu dhigatayba haddaan kaa badiyana anaa labadaba isku qaadanaya waa khamaar weyi waana muxaram oo ma bannaana waxaana ku jira khamaarka shakhsi waliba wuxuu dhex yaallaa bayna algunmi waalghurmi labadan mughaalabada samaynaya mid waliba inuu khasaaro iyo inuu faa'iiduu dhex yaallaa oo hadduu isagu markaa qaalib noqdo gacan sarreeyo ama badiyo xoolihiisina waa helayaa faa'iide kalena waa helayaa haddii laga badiyana xoolihiisii waa waayayaa oo waa khasaaraya markaa ruuxu qunmi iyo qurmi buu dhex yaallaa markaa khamaarku waa mid aan bannaanayn noocii lagu khamaaraaba waa mid muxarama oo aan bannaanayn weeye allaahumma ilaa ashyaada xadiisku ka soo reebay laa sabaqa ilaa fii khufin aw xaafirin aw naslin ashyaadii kale shay kasta oo markaa ruuxu khasaariya faa'iide u dhex yaallaa wuxuu noqonayaa khamaarkii xaaraanta ahaa buu noqonaya ciyaaraha kala duwan ee wax laysu dhiganayo la sharatamayo waa wada nooca sharadka la sharatamayo oo la odhanayo arrinka nooca ee noocaasa sharadkaasaa inooga yaalla anna waxaasaan dhigtay adiguna waxaasaa dhigatay sharadku wuxuu noqonayaa maysirkii buu noqonaya oo wuxuu noqonayaa mid xaaraanaan bannaanayn ciyaaraha dadku ay ciyaaraan haddii marka ay ku dhigtaan sharadda ay isugu dhigtaan iyadana waxay noqonaysaa midaan bannaanayn bay noqonaysa waynu tegi doonnaa saddexda xadiisku ka soo reebay insha allah haddii turubkii marka la turbaayo wax laysu dhigto ay noqoto qolada laga badiyo waxbaa laga helayaa oo laba waxbaa laysu dhiganayaa dabeedna markaa qolada badisaa isku qaadanaysa waa khamaarkii xaaraanta ahaa ee adiladu xaaraantinimaysay biijmaaci alculamaana waa xaaraan oo culammadu waa isku waafaqsan inay xaaraan tahay hadday dubna tahay hadday shax tahay hadday laadhuu tahay hadday tahay waxa weeye kubad la ciyaaraya hadday tahay yacni dhammaan haddii sharad la ysugu dhigto oo labada daraf ama labada qaybood oo ciyaaraya ay isu dhigtaan oo qolada badisaa isku qaadanaysa la yidhaahdo waxay noqonaysaa khamaar waxayna noqonaysaa mid xaaraan oo aan bannaanayn ashyaadan maysirka ama khamaarka waxaa gelaya si ahlucilmigu markaa sheegeen baayax mushtarrada qaarkood waxay isticmaalaan farsamooyin ku saabsan qofkii wax yar buu iibsanayaa dabeedna waxaa la odhanayaa waxaa yar waxaad u dhaxaysaa inaad wax weyn ku hesho iyo in kale shirkadahoo kale ayaa sameeya sida in gaadhi la yidhaahdo gaadhigaas waxaa lagu helayaa ashyaada noocaasee la iibsanaayo warqad ku jirta cidda nasiib ahaan ay ku beeganto ayaa gaadhigaa helaysa shirkaddii waxay doonaysaa badeecooyinka qaarkood inay aad u socodsiiso badeecaddaas waxay ka keenayaan wax fara badan malaayiin baana uga soo xaroonaya wax yar baana la siinaya waxaana la odhanayaa waraaqaha lagu iibinaya waxaa ku jirta warqad lagu helayo gaadhiga halkaa ku jira gaadhigii dadkaaba la tusaya haddii la doono dadkii waxay iibsanayaan shaygaa la iibsanaya hadduu sharaab yahay iyo hadduu wax kale yahayba kamiyo badan buu ka iibsanayaa isagoo qofku markaa doonaya bal inuu nasiib ahaan ugu beegmo helitaanka gaadhigaa inuu helo waxa uu iibsanayaana maqsuud uma aha ee waxa maqsuudu ah inuu gaadhiga ku helo saas aawoodee naftiisa wuxuu ictibaarinayaa hadduu gaadhigii waayo kaannahu inuu khasaaray warqadda lagu helayo gaadhigaana meel dambaa laga dhigaya ee haddii la doono marka hore kumaba jirtaba si ay badeecaddu xoog ugu socoto markay dhadhowaato oo dee nihaayada iskaga dhowdahay oo dee malaayiin laga xareeyo ayaa inta yar markaa dambaa la yaro dhex gelinaya warqaddii markaasaa la odhaya hebel baa helay gaadhigi waa kaasi qaado farsamooyinka caynkaasoo kale waa la sameeyaa khaliijka carabtana waa laga sameeyaa laakiin ahlucilmigu waxay tilmaameen inay tahay min qabiili maysir oo noocii khamaarka inay gelayso waayo gunmiga iyo qurmiga wuxuu qofku ictibaarinayaa markuu gaadhigaa la dhigay badka uu helana inuu yahay khaanimkii faa'iiday haddii kalena naftiisa wuxuu ictibaarinayaa inuu khasaaray saas aawadee ahlucilmigu culammada waaweyne waxay fatwoodeen noocaas aliyaa nasiibka la yidhaahdaa inuu markaa yahay ee suuradiisu noocaya noocaa tahay inuu khamaarka soo gelayo haddaba baabkan waxaa jirta mustasnayaad ashyaa laga reebay baa jira ashyaadaasi waa maxay waa beratanka fardaha lagu beratamo ama rakuubada geela ah lagu beratamo ama shiishka iyo markaa liishaanka lagu beratamo oo sharad waxaa la ysugu dhiganayaa anaa kaa shiish badan iyo anaa kaa shiish badan ama sharad waxaa la ysugu dhiganayaa labada faras baynu tartansiinaynaayoo anaa kaa faras dheeraynaya anaa kaa faras dheeraynaya rakuubada geeluna waa saas ileeg ta noocaas iyadu waa bannaan tahay xadiid baana ka soo reebay xadiiskuna waa xadiis saabit oo sugan waa xadiiska uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam min xadiis abi hurayra laa sabaqa ilaa fii khufin aw xaafirin aw naslin wax inta lagu beretamo wax lagu kala helaa ma jiro mooyaane wax ag ballaadhan oo beratan u saaxiiba markaa mid lagu beratamayo wax ag ballaadhan geel oo kale lagu beratamayo rakuubba la fuushanya ama wax qoob u saaxiiba lagu beratamo mooyaane waa fardihii ama waran iyo dhugmo in lagu beratamo mooyaane xadiiskaana imaam axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i ayaa soo wariyey tirmidina waa taxsiiniyey ibnu khataan iyo ibnu daqiiq alciid iyo culamo kalo badanna way saxiixiyeen assabaqa marka la yidhaahdo ba'da la kordhigo waxay noqonaysaa waa xoolihii sharad ahaanta la ysugu dhigtay ayaa sabaqu noqonaya marka beratanka ashyaadaa lagu beratamayo ama la doonaayo in lagu kala badiyo haddii sharad la ysugu dhigto waa bannaan tahay culammada qaarkood waxay shardiyaan sida markaa shaaficiyada iyo xanafiyada iyo kayrkoodba waxay shardiyeen muxallil wax la yidhahday shardiyeen muxallilku waa maxay waa xalaaleey kaa xalaalaynaya wuxuu noqonayaa labadii ruux ee sharadka dhigtay ee tartamaayey mid kale oo saddexaad oo isagu waxba aan dhiganin ayaa la gelaya kaasina waa inuu yahay midaan laga aamin qabin inuu isagu dheereeyooo badiyo midaan laga aamin qabin waa inuu yahay laakiin haddii la yska garanaayo kollayba isaga in laga badinaayo muxallil ma noqonaayo marka jamaahiirtu waxay shartiyeen muxallil bay shartiyeen shaaficiyaduna ka mid yihiin muxallilkuna waa ruux kale oo cidda sharatamaysa aan ahayn oo sibaaqa iyo beratanka la samaynaysa oo haddii ay badiso iyadu wixii la dhigtay qaadanaysa waxna aan dhigan ciddaa saddexaad qunmi iyo qurmi kama dhaxayso oo inay khasaaraan iyo inay faa'iidaan ma dhex yaallin ee wuxuu dhex yaallaa inuu wax helo iyo iyo dee inaanu waxba helinoo laakiin aanu khasaarin de isaga nisbadiisa mar haddaynay khamaar ahayn dadkii meesha markaa beratamayey dhammaantood ma aha qaar qunmi iyo qurmi ka dhexeeya marka kaa muxallil baa la yidhahdaa muxallilkaana asal ahaan waxaa laga qaatay xadiis imaam axmed iyo abu daawuud soo wariyeen waase daciif xadiisku wuxuu sheegayaa man adkhala farasan bayna farasayni wa huwa laa ya'manu an yasbiqa falaa ba'sa bihi kii markaa geliya faras laba faras dhex geliya wa huwa laa ya'manu ama laa yu'manu aan isagu ka aamin qabin ama laa yu'manu aan laga aamin qabin inuu isagu dheereeyo dhibi kuma sugnaan laakiin xadiiskaasi waa daciif xaafid ibnu xajar alcasqalaanina wuxuu ku caddeeyey buluuqulmaraamka inuu daciif yahay culamo kaloo badanna waa sheegeen inuu daciif yahay saas aawadeed mas'alada muxallilka in la yidhaha xadiiskaasaa laga qaadanayaa sax noqon mayso waayo maa buniya calaa daciifin fahuwa daciif wixii daciif lagu dhisaa isaguna waa daciif ta kale nebigu sala allahu aleyh wasalam si caama ayuu u banneeyey sabaqa markaa waxa weeye lagu beratamayo waxa lagu kala helayo haddii farda lagu beratamo ama markaa awr lagu beratamo ama dhugmada iyo shiishka lagu beratamo oo sharad la ysugu dhigto muxallil hadday shardi ahaan lahaydna nebiga sala allahu alayh wasalam baa sheegi lahaa wa ta'khiiru albayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac daahirka adilladuna waxay tilmaamaysaa inaan muxallil la shardinayn camalka saxaabada laftooduna waa ku tusinaya oo biduuni muxallil baa saxaabada qaarkood u isticmaaleen ashyaadaas saas aawadeed shaykhulislaam ibnu taymiya iyo alcallaamatu ibnulqayim labaduba waxay arjaxeen biduuni muxallil inay bannaan yihiin saddexdaas marka lagu beratamayo sharadkii la ysugu dhigtaa oo labada daraf isu dhigtaan inay bannaanta xalaalna u noqonayso ciddii isu dhigatay oo khamaar miyaynay noqonayn khamaarka suuradiisi way tahay laakiin cumuumka waxaa looga soo reebay kaalmaynta ashyaadaasi ay kaalmaynayaan jihaadka oo dadka ay ugu tababaranayaan jihaadkii sida shiishka ay baranayaan markay ku beratamaan oo wax ku kala helaan sida fardaha marka waxa weeye markay ku beratamaan waxna ku kala helaan in aad loogu dadaalaa ka dhalanaysa marka waxaa ku sugan kaalmayn ashyaadaasi kaalmaynayaan jihaadkii kaalmaynaya maslaxadaa ku jirta daraaddeed oo icaana marka calal jihaad inay ku sugan tahay daraaddeed ayaa iyada loo banneeyey oo looga soo reebay masalada laysku khilaafsan yahayna waxay ku saabsan tahay ee sida saxiixa ay tahay inay bannaan biduuni muxallil waa marka labada daraf yagu wax dhigtaan oo ay ku sharatamaan anaa kaa badinaya anaa kaa badinaya dabeedna laba sharad baa la ysu dhiganaya sharadkaa la ysu dhiganaayo ciddii badisaa isku qaadanaysaa laakiin haddii daraf kale markaa uu bixinaayo oo musaabaqada qabtay sida madaxoo kale inay qabatay ama markaa nin taajiraaba qabtay oo wuxuu yidhi musaabaqan markaa qabanayaa aan baratansiinaayo yacni fardaha markaa waxa weeye ka ugu dheereeya ama aan dadka ku barantansiinaayo shiishka iyo dhugmada qolada badisana waxaan siinayaa waxaa iyo waxaasaan siinaya ta noocaasoo kale biitifaaq waa bannaan tahay waayo labadan daraf dulmi iyo qurbi kama dhexeeyaan suuradii khamaarkana ma aha ta noocaas iyadu ishkaal ma laha inay bannaan tahay daraf kale ayaa lacagta bixinaya waxaad ka warrantaa xadiidku maadaamuu saddexdaa soo reebay orodkii addimada lagu ordaayey haddii sharad laysugu dhigto ka warran oo labadii daraf ay ku sharatamaan anaa kaa dheeraynaya anaa kaa dheeraynaya oo addimadayda kaaga dheeraynaya dabeedna sharad dhigo laba sharad bay isu dhigteen dabeedna waa ku beratameen mid ahaan baa dheereeyey qaadashada uu lacagta isku qaadanaya ma u bannaan tahay oo ma la ilxaaqinayaa laa sabaqa ilaa fii khufin aw xaafirin aw naslin mise lama ilxaaqinayo lama haleeshinayo taas yadaa ahlucilmigu waa isku khilaafeen bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen lama haleeshinaayo waayo xadiiskan xasri baa ku sugan wixii saddexdaa ka soo hadhay waa inay khamaarkii ku jiraan oo aynay bannaanayn nafyiyo istisnaa baana xadiiska ku sugan waana adaatu xasr bal waxa weeye siiqo wax loo xasriyo waa tii ugu markaa ablaqsanayd qowl labaad wuxuu leeyahay oo culammada qaarkood ay ku tageen maya taa lafteeduna waa bannaan tahay oo waa la ilxaaqinayaa waayo macnihii ta kale loo banneeyey tanna waa ku sugantah oo icaana cala aljihaad orodka laftiisa in lagu tababarto waa ku sugan tahay saas aawadeed ta noocaasi waxay noqonaysaa mid markaa bannaan ayay noqonaysaa icaanada jihaadka ku sugan daraaddeed ayay ku bannaananaysa waxaanay markaa tilmaameen culammadii hore qaarkood inay markaa saas yadaa inay banneeyeen oo madaahibta qaarkoodna waa qabaan qawl shaykhulislaam ibnu taymiya leeyahayna waa bannaynaya oo biciwad iyo biduuni ciwad mid walba waa ku bannaynaya icaanadii jihaadku taana waa soo gelis taana waa soo gelis culammada mucaasiriinta qaarkoodna waa arjaxeen wejigaas oo sacdi ashasri wa khayruh waxay markaa mareen inay marka bannaan tahay sharadkaa laysugu dhiganay laakiin noocyada la isticmaalo ku saabsan inay cidi lacag u dhigayso odhanayso cidda badisaanu lacagtaa siinaynaa tan noocaas iyadu waa ka duwan tahay noocii la ysku haystay ee laysku khilaafsanaa ma bannaan tahay mise ma bannaanana ma aha waxay noqonaysaa nooc iyadu markaa bannaan waayo ciddan markaa waxa weeye tasaabuqa samaynaysaa qunmi iyo qurbi kama dhexayso ee sida cabdimuxsin cabbaad uu sheegay waxay noqonaysaa min qabiili jucaala marka waxaanay noqonaysaa mid bannaan ayay markaa noqonaysa hadda wakhtigan la joogo yacni fardihii iyo awrtii iyo ashyaada caynkaasa aad looma isticmaalo marka yacana cala aljihaad waxaa soo gelaya in ashyaadii marka daa'iraadka iyo yacni waxa weeye gawaadhida iyo sawaariikhda iyo ashyaada noocaasoo kale ah ayaa macnihii iyo maqsuudkii markaa waxaweye soo gelaya inay sidii oo kale ku bannaanayso masale kale culammadu waxay ka hadlaan fi lmasaa'il alcilmiya cilmiga diiniga ah uma jeedo culuum maaddi cilmiga diiniga ah musaabaqa inta lagu sameeyo sharad ma lagu dhigan karaa sharad ma lagu dhigan karaa ma la odhan karaa yacni xifdiga caynkaa iyo caynkaasa ama markaa kitaabka caynkaasa ama intaasoo xadiis ama qur'aanka markaa xifdigiisa inaan kaa xifdi badiyo aan sharad ku dhiganno ow isna lacag dhigto ka kalena lacag dhigto dabadna markaa la ysu jirrabo ama kitaab min alkutub qaybista la qaybaayo xifdiga la xafidaayo lagu sharatamo oo labadii daraf ay sharad isu dhigtaan ta noocaasoo kaliya waxay noqonaysaa khamaarkii mise iyaduna waa ka soo hadhaysa culamo badani waxay ku tagtay inay khamaar noqonayso aynay bannaanaynna sidaas iyadaa bay ku tageen laakiin daa'ifa ahlucilmiga ka mida waxay ku tageen inay bannaan tahay waana sida shaykhulislaam ibnu taymiya iyo alcallaamatu ibnulqayim siday arjixeen ay u gargaareen weeye ibnulqayimna wuxuu kaga hadlay kitaabkiisa leh alfurusiya uuna qowlka ugu nusray ibnu taymiye hadalkiisuna wuxuu ku sugan yahay majmuuc fataawaha iyo wakayri ibnulqayim laftiisuna waa ka soo naqlinaya waxay markaa yidhaahdeen diintu waxay ku faaftaa jihaad iyo cilmi cilmigana waxa weeye waa nooc jihaadka ka mid a markaa sida musaabaqada iyo sharatanka loogu banneeyey wixii jihaadka gacanta caawinaya ayaa musaabaqada iyo in sharatan lagu sameeyo loogu bannaynayaa wixii markaa jihaadka noociisa kale caawinaya oo cilmiga shareecada iyo barashadiisa iyo qaybistiisa iyo ku dadaalkiisa wixii caawinayana waa saasi leeg marka cilmigu waa axaduuljihaadayn saas aawadee waa mid bannaan buu yihi sheikhulislaam ibnu taymiya yo ibnulqayim iyo khayruhumba culammada mucaasiriinta waaweyn qaarkoodna saas bay ku raaceen tacliilkooduna waa waadix oo waa cad yahay laakiin suuradaa laysku khilaafsan yahay waxay ku saabsan tahay labada daraf ee musaabaqada samaynayaa markay iyagu sharadka dhiganayaan daraf kale oo saddexaadna aanu wehelin oo ciwad ka madhani xaalka caynkaasaa khilaafku ku saabsan yahi laakiin lacagta haddii cid kala bixinayso oo saynu horeba u soo sheegnay ay noqonayso cidba musaabaqada markaa gunuday ama qabatay waxayna yidhaahdeen ciddii ku badisa waxaannu siinaynaa lacagta caynkaa ee caynkaasaanu siinaynaa ta noocaasoo kale iyadu waxay noqonaysaa mid markaa bannaan ishkaalna aanu ku jirin bannaanaanshaheeda waana taa culammada qaarkood ay ka cabbirayaan min qabiil jucaala inay tahay marka ta laysku khilaafsan yahay kama mid aha halkaa ku jooga wallahu aclam